بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله والصفة المشبهة والصفة صفة وي أسماء عمل فلسي ونكو قد جرني مركا شمي نوصة الممو كي لحاد والصفة صفة وي صفة المشبهة إلا قشبهي باسم الفاعل اسم الفاعل قشبهي ismiga faacil almutacadii u gudbaya liwaaxidin mid u gudbaya wa hiya ifadaasi aifatu waa ifada ifada almasuuqatu la dhalaaliyey ligayri tafdiilin kala fadilid la-aan loo dhalaaliyey liifaadati hubuuti sugnaasho si ay u faa'iideyso ayaa loo dhalaaliyey wadalika tusaale ka xasanin sida xasan oo kale wey waa nin wanaagsan wa dhariifin nin dhugle oo maskax badan wa daahirin nin daahira oo nadiifa wadaamirin iyo mid bog laalan oo weyda walaa yataqadamu kama hor maro haa sifada mushabahada ah macmuuluha macmuulkeedu kama hormaro walaa yakuunu mana ahaado ay huwa macmuulku ajnabiyan mid ajnebi ka ana ma ahaado wayurfacu waa la rafciyaa wa yurfacu waa la rafciyaa huwa macmuulka cala alfaaciliyati faacilnimo ayaa lagu rafciyaa aw ilibdaali ama bedelnimo ayaa lagu rafciyaa wayunsabu waa la nasbiyaa huwa macmuulka cala tamyiizi tamyiisnimo ayaa lagu nasbiyaa aw itashbiihi ama ku shabihid baa lagu nasbiyaa bilmafcuuli bihi mafcuulu bihi lagu shabaho wathani ka labaad wathaani ka labaad oo ah in mafcuulnimo lagu shabaho yatacayanu waa caynoobaya huwa thaanigaasi fi lmacrifati macrifada dhexdeeda ayuu caynoobaya markuu macmuulku noqdo macrifo in mafcuul tashbiih cala mafcuul bihi lagu nasbiyo ayaa waajib noqonaysa wyukfadu waa la khafdiyaa ay huwa macmuulkii bilidaafati idaafo sifada loo tiriya ayaa lagu khafdiya marka wuxuu leya sheekhu raximah llahu tacala sifada sifada mushibahada loo yaqaana horta waxaa laga soo qaataa ficil laazim ah kadibna mafcuulu bihiga way nasbisaa tashbiihan bismi lfaacili ismi faacil bana lagu shabahaya sifadan mushabahada ah ligayri tafdiilin looma keeno tafdiil waxaa loo keenaa ma aha iyadu oo sifada mushabahada iyo tahayna ma tusiso waxayna tusiyaa tafdiilka waa ismu tafdiilka wey aslu ficilka inay shayga wadaagaan kadibna shaygan kale u dheeraad leeyahay iyadoo waxaa loo keenaa liifaadati hubuut si ay u faa'idayso hubuut iyo sugnaansho misle fani halkaa maxay kaga so horjeedaa ismiga faaciliga kaga so horjeeda de ismiga faacil isagu ma hubuut buu tusinayay may xuduud iyo tajadud bu isaga aha zaydun kariiman imika haddee tira de kariim waa sifa mushabaha sifadan deeqsinimada wuu daa'imsan yaha weeyaan sida xasan oo kale wanaag dhariif caqli badnida daahir daamir oo kale wuxuu inoo raaciyey axkaamteedii wax kamid oo macmuulkeedu kama hormaro maro oo iyadu intay dib marto macmuulkiina xagga olama maro waa talabaade ajnebi kama noqdo ajnebi kama noqde muxuu noqdaa sababibuu noqdaa isagaa sharixi doona arrin kaleu raaciyo wuxuu yidhi macmuulka waxaa lagu rafciyaa hade waa la horta haddee la rafciyo laba arrimood mid kamida lagu rafciya inuu faacil yahay naayfaacil hadda ma inuu faacil yahay iyo in laga bedelo damiir halkaa ku qarsoon oo isagu qaatay oo mustatir in laga bedelo labada mid ahaan lagu rafciya iyo in la nasbiyo nasbahana labaa ka soo baxa inaynu ku nasbino tamyiisnimo eeg inaynu ku nasbino tamyiisnimo xillimaa tamyiisnimo lagu nasbinaya waa marka uu yahay macmuulkani nakiro macmuulku hadduu nakiro noqdo tamyiisnimo iskaga nasbinana iyo ku nasbino tashbiih cala lmafcuul bi mata marka uu macmuulku macrifo yahay marka ku yidhi waa yatacayanu cala thani iyo in la khafdiyo haddii la khafdiyana sifadii unbaa loo tiirinaya waaba intaa guud ahaan intuu noo annawcu nooca nooca saadisu ee lixaad min alasmaai asmaada xaalada u kamid yahay asmaada alcaamilati camal falas camal alficli ficilka camalkiisa asifatu sifada weeyi sifada almushabahatu lagu shabahay bismi lfaacili ismiga faacil lagu shabahay ismiga faacil almutacadi u gudbaya liwaaxidin ilaa waaxidin mid u gudbaya wahiya iyadoo asifatu waa sifada sifada almasuuqatu la dhalaaliyey ligayri tafdiilin kala fadilid la-aan baa loo dhalaaliyay tafdiil iyadu inama tusinayso labadan shay inay kala sareeyaan kuma tusinayso waxaa tafdiil tusiyaa waa maxay waa ismu tafdiilka weeyaan liifaadati nisbati lxadai xadadka u aanayntiisa faa'iidaynteeda ayaa loo dhalaaliyey ilaa mawsuufiha mawsuufkeega loo aanayo mawsuufkani waxaan inuu ku tilmaaman yahay unbaa loo keenay inay faa'iidayso duuna ifaadati lxuduudi xuduud oo soo darina darrina la-aanteed baa loo keenay oo loo dhalaaliyey iyadu xuduud ma keento xuduud iyadu ma keento hubuud bay keenta iyadu shaygan wuu daa'imsan ya wuu ku sugan yahay weya mihaalu dalika arrintaa tusaalaheedu xasan weeyi fii qowlika qowlkaaga dhexdeeda xaalada ku sugnaaday marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray rajulka oo xasanilweji weji wanaagsan faxasanin faxasani xasan faxasanin xasanin sifatun sifa weey adda waa mubtada moogtahay sawn e, e, lxarakati wlaale min atacasuf liana sifata sifadu maa shay weeyi dalla tusiyey calaa xadain oo taxada buu tusiyey xadadka maxaa loo jeeda waa almacna alqan bidaat macnaha daatada ku qumsan baa ayaa loo jeeda xadadka iyo wa saaxibihi xadadkan saaxiibkiibuu tusiyey ya xasan markaynu nidhaano wuxuuna tusinaya horta daatadii waxaa kaloo ina tusinaya daatada macnaha ku qumaysa oo ah dee wanaaga oo wanaag oo tilmaantaasu ina tusinaya wa haadihi sifadani kadalika sidaasi oo kale wey lafdigan xasanna sidaasi oo kale weeyaan sifada mushabahadi saasayna tusinaysaa wa hiya iyadu mawsuuqatun mid loo dhalaaliyey weeyi ligayri tafdiilin kala fadilidlaan acan go'naan khilaaf laan cid arinta khilaafsan ma jirto liayri tafdiil in loo dhalaali waayo lana sifaati sifaatka sifaadka adaalata ee tusinaya cala tafdiili tafdiil tusinaya hiya iyadu adaalatu waa tusisa calaa mushaarakatin wadaagsi wa ziyaadatin iyo korarsanaan wadalika tusaale ka afdala mid fadli badan wa aclama iyo mid cilmi badan wa aghara iyo mid fara badan u fiirso iminka afdal aslu ficilka waa lala wadaaga oo cid kaloo fadlili way jirta laakiin wuu sii dheerya weyaan macnuu aclam mid cilmi oo cilmi aslu ficilka waa lala wadaaga oo cilmiga laakiin waa kasii cilmi badan yahay wey actar badnida waa lala wadaaga lakin mid kasii badan baa jira wey markaas mutafdiilkaa taa tusiya lakin sifada mushabaadayood ma tusa weyan macnu waa waadix bay la tahay wa haadihi sifada mushabaadi laysat mayaan hiya iyadu kadalika saasoo kale maaha wainamaa siiqat waa uunoo la dhalaaliyey linisbati lxadai xadadka in loo aaneeyo ilaa mawsuufiha mawsuufkeeda wahuwa wahuwa nisbadaasi xadadkaa la aanaynayaa alxusnu waa wanaaga wey wanaaggaa loo aanaynaya maxay mawsuufa ku sifaysan wax kale oo laakin kale ay faa'idaynaysaa ma jirta buu sheekhu walaysad ma hiya sifada mushabahadii mawsuuqatan mid loo dhalaaliyey ma aha liifaadati macna alxuduudi xuduud macnihii faa'idayntii looma dhalaalin wa acni waxaan ula jeednaa buuri ihi bidalika arinkan oo ah ifaadati macna alxuduud annahaa sifada annahaa sifadu tufiidu waxay faa'idaynaysaa ana alxusna wanaaga fi lmithaali xaalada uu ku sugan yahay mithaalka almadkuuri ee la sheegay haabitun mid u sugan inuu yahay liwajhi rajuli ninka wejigiisa wanaag waxa iskale ninka wejigiisa iskale walaysa ma aha ay huwa xusnigu bixaadithin mid soo dariyey mutajadidin oo cusboonaaday mid cusboonaaday ma aha ee waa tilmaan uu ku sifaysnaa markii hore waa hubuut wey uu ku sugnaa wa haadaa macnahani bikhilaafi ismay faacili wlmafcuuli ismiga faacil iyo ismiga mafcuul khilaafkooda ayuu ku sugnaaday fa inahumaa labadaa ismi yufiidaani waxay faa'iideeyaan alxuduuda soo dari watajaduda iyo cusboonaan alaa tara miyaanad arkayn anaka adigu mukhaaab taquulu inaad odhanaysid marartu waxaan soo maray birajuli nin baan soo maray rajulka oo daalibin garaacaya ay huwa rajulku camran camar garaacaya hadda camran waa ajnabiya mogta camran imika waa maay macmuulkaas min ajnabikan waa ajnabi wey sababi maade waa ajnabi wey waan arki doona haddaba fiirso eega daarib soo isfaacil maa darib mar kasta zayd ma u garaaco ya ismiga fac muxuuna tusiyaa tajadudiyo iyo xuduud bina tusinaya sifada mushabaad lakin iyad maxayna tusisaa hubuud xusniga iyo wanaagga wuu ku tilmaamayin mar kasta de war kuma cadda fatajidu waxaad ogaani daariban daarib waxaad ku ogaani mufiidan mid faa'ideynaya inuu yahay lixuduudi darbi darbiga soo daritaankiisa wa tajadudihi iyo cusboonaanshihiisa wakadalika saas kale weeyi marartu waxaan soo maray birajulinin rajulka oo madruubin la garaacay ey huwa rajulka nin la garaacay waan soo marayna waa lamid oo ismigaa mafcuul tajadud iyo xuduud buu ina tusinaya wainamaa sumiyad waa uno la magacaabay haadihi tan ee sifada mushabahatan baa lagu magacaabay liannahaa sifadu kaana asluha asalkeedu wuxuu ahaa annahaa iyadu laa tansiba inayna waxba nasbin asalkeega hore wuxuu ahaa inana waxba nasbin oo mafcuula ah ayna u gudbin waa likownihaa sifada anshaheega ma'khuudatan mid laga soo qaatay ay tahay min ficlin ficil ayaa laga soo qaatay ficilka oo qaasirin qaasir oo aan mucaddo ahayn iyo walikownihaa sifada ahanshaheega lam yuqsad aan looga qastin biha sifada alxuduudu xuduud aan looga qastin fahya iyadu mubayinatu waa mid ka fog lilficli ficilka way ka fog tahay ficilka he way ka fog tahay waayo ficilku tajadud iyo xuduud bayna tusinaya iyadiina hubuut bayna tusisay waa talabaadee ficilku dee waa gudbaa laakiin iyadu waa qaasira noqonaysaa iyadoo ficil qaasirunbaba laga soo gaatayo ficil mucadda dee lagama soo qaadanba laakinahaa ha yeeshee sifadu ashbahat isma alfaacila ashbahad waxay shabahday alisma bay shabahday isma alfaacil isku idaafe laakinahaa iyadu ashbahad waxay shabahday isma alfaacili bay shabahday fa uciyat waxaa la siiyey ay xukma ismi lfaacili baa la siiyey fi lcamali falkana ugu xukun camalfalka xukunkii uu qaadan jiray ismiga faacil ba iyadii lagu laray oo la siiyey yadana wa wajhu shabahi wajhu shabuhu baynahumaa dhexdooda xaalada u ahaaday sifada iyo ismiga faacil annahaa sifada tu'anahu waa la dhadigeeyaa wa tuhanaa waa la labeeyaa wa tujmacu waa la jamciyaa fa taquulu waxaad orani xasanun nin wanaagsan wa xasanatun gabadh wanaagsan wa xasanaani laba nin oo wanaagsan wa xasanataani laba gabdhood oo wanaagsan wa xasanuuna rag badan oo wanaagsan wa xasanaatun dumar badan oo wanaagsan kamaa taquulu sidaadu odhan fi ismi faacili ismiga faacilba sidaadu o dhan daaribun waa nin wax garaacaya wadaaribatun waa gabadh wax garaacaysa wadaaribaani waa laba nin oo wax garaacaya wadaaribataani waa laba gabdhood oo wax garaacaya wadaaribuuna waa jamac badan oo wax garaacaya oo raga wadaaribaatun iyo dumar badan oo wax garaacaya ismiga faacilna waa la jamciyey waa ku sugnaaday bkhilaafi ismi tafdiili ismu tafdiilka khilaafkii wadalika ismu tafdiilkii ka calama iyo wa agaraba weeye fainahu ismu tafdiil laa yusanaa laba lagama dhigo walaa yujmacu jamacna lagama dhigo war kuma cadda jamac isaga lagama dhigo ismu tafdiilka musanana lagama dhigo walaa yuanasu lamana dhadigeeyo y fi aalibi axwaali y maa bacda ay cadfu bayaanin ya aaliban khud faaidatan maa bacda ay cadfu bayaanin ow badal ay fi aalibi awaalihi ismu tafdiilka axwaashiisa sida ugu badan ee aalibka e hawlahana sheegnay o dhan ma noqdo war kuma caddo falihaadaa sidaa darteed laa yajuuzu ma banaana an yushabaha in lagu shabaho ay huwa ismu tafdiilka bismi lfaacil ismu faacil in lagu shabaha isaga banaanaan mayso laakiin sifada mushabahada maadaama waxaasoo dhan ay marta ismigii faacilna u maray waa lagu shabahay war kuma caddo wa qawlii odhaahdayda ani bu yihi ibnu hishaam almutacadi ee u gudbaya ilaa waaxidin u gudbaya ishaaratun farfiiqid weeyi ilaa anahaa sifadu laa tansibu inayna nasbin ahayn ilaa isman ismi mooye ismigo waaxidan keliya mid mafcuul keliya qaadanaysa baan ujeeda wey macnu walam tushabah laguma shabihin ay hiya ifadii bismi mafcuulina laguma shabihin lnahu ismiga mafcuul laa yadulu ma tusiyo calaa xadain xadad ma tusiyo iyo wa saaxibihi xadadka saaxiibkii kasmi faacili sida ismiga faacil halka mxuu yidhi ya wlina marfuucahaa faacilun kasmi faacil soo ma odhan waayay walam tushabah laguma shabihin bismi lmafcuuli laguma shabihin liannahu ismiga mafcuul laa yadulu kuma tusiyo calaa xadain xadad kuma tusiyo iyo wa saaxibihi saaxiibkii kasmi lfaacili sida ismiga faacil oo kale waliana wax kalo qoraya ma jiro lo kitaabmatin kitaabkeen hagi jira ma haysane walana marfuucaha marfuuceegu faacilun iyada waa faacil faacilkaasoo kasmil faacili ismiga faacil oo kalea waayahay walana marfuucahaa sifada mushabahada a marfuuceegu faacilun waa faacil kasmil faacil sida ismiga faacil oo kale wa marfuucuhu ismiga mafcuul marfuuciisuna ha naaibu facilin waa naafaacil iyadu faacil bay rafcinaysaa isaguna muxuu rafcinayaa naaibu faacil buu rafcinaya markaa dee isku mid maade laakin faacilku muxuu rafcinayaa faacilku isagu faacil buu rafinaya naib facil isagu ma rafcinayo laakin ismiga mafcuul muxuu rafcinayaa naaibu facil buu rafcinaya muqaaranatu sifati mushabahati bismi lfaacil haddana waa lasbarbar dhigaya muqaarano ka dhaxaysa waxyaalay ku kala tegaya waclam waxaad ogaataa alla ka ogeysiiye ana sifata sifada almushabahata ana sifata almushabahata sifada mushabahadaa tukhaalifu way khilaaftaa ana sifata sifada sifada almushabahata bismi lfaacili lagu shabahay tukhaalifu way khilaaftaa hiya iyadu isma alfaacili bay khilaaftaa fii umuurin arrimaa ayay ku khilaaftaa axaduhaa umuurtaa midkood annahaa sifada mushabahadii taaratan mar laa tajri kuma socoto calaa xarakaati mudaaric mudaarica xarakaadkiisa wa sakanaatihi iyo sakanaadkiisa wa taaratan wa fii taaratin marna tajri way socotaa hiya sifadu he calaa xarakaati wa wasakanaati bay ku socotaa dee marka falwalu ka hore ka xasanin iyo wa dhariifin weeyi alaa tara oo miyaanad arkay maan dhalaada anahumaa labadoodani xasan iyo dhariif laa yujaariyaani inayna ku soconayn yaxsunu iyo wayadrufu inayna ku soconayn dee xasuni waa fucule yaxsunu dhe dharuufina waa fucule yadrufu dhe aduu fiirso xasan iyo dhariif ya iyo yaxsunu iyo yadrufu ma isku mid ba sakanaadki iyo xarakaadki ma iskaga mid ba ma iskaga mid ma wthani ka labaad ay ku soconaysaana naxu daahirin daahir iyo wa daamirin daamir weeyi alaa taraa oo miyaanad arkayn annahumaa daahir iyo daamir yujaayiraani inay ku soconayaan yujaariyaani inay ku soconayaan ay ku dureersanayaan yadhuru iyo wa yadmuru halkay ka xarakaysan yihinna way ka xarakaysan yihin halkay ka reeban yihinna way ka reeban yihin iyagoo ku socdeen wlqismu qaybka qaybka alawalu ee hore oo ah ku socon huwa alghaalibu ka badan weeyi xataa ina fii kalaami bacdihim nuxaada kalaamkooga nuxaada barhkood hadalkoogu annahu awalku laazimun laazimba u yahay waxay bay yidhahdeen inayna ku dureersan baahe laazima bay yidhahdeenba inayna ku dureersan baahe laazima bay yidhaahdeenba oo waajiba walaysa ma aha kadalika sida ma aha waajib maba aha waajib maaha sidaa iyagoa sheegeen ma aha waqad nabahtu waanan baraarujiyey calaa ana cadama mujarati dureersi la-aantu huwa cadamu lmujaaraadkaasi alghaalibu ka haalibkaa inuu yahay bitaqdiimii horumarintaydan ku tusaaleeyey ayaan ku baraarujiyey bitaqdiimii horumarintaydan ku baraarujiyey aan hormariyey mithaala ma shay tusaalihii laa yujaari aan ku dureersan waa sida haalibka unde ee laazim maaha laazim kama dhalanayada wa haadaa xukunkani haabitun wuxuu ku sugnaaday bikhilaafi ismi lfaacil buu ku sugnaaday ismiga faacil khilaafkii fa inahu ismiga laa yakunu ma ahaado ilaa mujaariyan mid ilaa mujaariyan mid ku soconaya mooye lilmudaaric mudaarica le lixarakaati lmudaarici wa sakanaatihi buu ujeeda wadalika tusaale ka daaribin daarib oo kale weeyi fainahu daarib mid soconaya weeyi liyadriba buu ku soconaya yadribu se u shaqlan tahay u shaqlan yahay se u tahay buu xarakaysan yahay halkaa maxaa isku khilafeen sifa mushabaha iyo ismu faacil maxay isku khilaafeen صفة مشبهة tاaرة تجري le على حركاaت المضارع وسكناته وtاaرة لا تجري على حركاaت المضارع وسكناته لكن اسم الفاعل لا يكون إلا مجاaريا على حركاaت المضارع وسكناته waa فرقiga كوaad bush buu soo arooriye wuxu yihi sheekhu fain qultu haddaan ku idhaa haadaa xukunkani muntaqidun waa mid ku buraya bidakhilin iyo wayadhulu buu ku buraya faina damata damadu laa tuqaabilu ma qaabilsana alkasrata kasrada ma qaabilsana qultu waxaan idhi buu yidhi almuctabaru ka la fiirinaya fi lmujaaraati socoshada iyo dureersanka ka loo fiirinaya waa taqaabulu xarakatin bixarakatin in xaraka xaraka la qaabilsiiyo laa xarakati bicayniha xaraka caynteeda xarakada kale u iyo yadulu way kala duwan yihin dhinac marka laegana waa iska eegin daakil xarafka u horeeya soma fadxisna ka kuxigaana sow ma reebana ka kuxigaana sow ma xarakaysna ka kalena sow ma xalul icraabkiyo ma yadkhuluna ufiirso sow xarafka u horeeya ma fadxisna sow ka kuxigaa ma reebana sow ka kale ma xarakaysna dee hadda isma leeka oo sayna iskugu mid ahayn dee daaki kasruu xarakaysan yahay yadkhuna damu xarakaysan yahay oo haddii la ka waran damiiga ismuqaabalayba dee waxaa loo jeedaa sheekhow u fiirso oo laba wasan baa jira wasnu caruudiyu wa wasnu tasriifiyu ya wasan caruudiya iyo iyo wasan tasriifiya jira hadda kii tasriifigii uma jeedno wasankan waa wasnu caruudiyu wey saxiix walala marka maxaynu ujeednaa un ya muqaabal muqaabalatu xarakatin bixarakatin laakin xarakadin isku jinsi noqda shardi maada wasla fahnama wasankani waa wasnu caruudiyu lakin wsnu tasriifiyun maaha or masle fane markaa xarakun baa la doonaya meesha saarane inay xarakadu isku jinsi noqota shardi maba ahbade taasaad kaga jawabsa marka fain qulta haddii aad dhahdo kayfa tasnacu maxaad ku samayn biqaa'imin qaa'im maxaad ku samayn wayaqum iyo yaquum qaa'im iyo yaquumna maxaad ku samayn faina thaniya qaa'imin qaa'im haanigeegu saakinu waa reeban yahay wa thaniya yaquumu yaquumu haanigeeguna mutaxarikun waa xarakaysan yahay qultu waxaan dhihi bu hi haddi ibn hishaam aan ahay alxarakatu xarakadu fi ani yaquumu xaalada ay ku sugan tahay manquulatun waxa laga soo raray min haaliihi yaquumu haalikiisa laga soo raray wlslu asalkuna wuxuu ahaa yaquumu buu ahaa ya xarfu arakala xarfuaraka ma geya ka yadulu yadulu oo kale fanuqilat idamatu damadii baa lasoo naqliyey licilatin tasriifiyatin cila tasriifiya darteed baa loo soo raray ya marka qaayim iyo yaquum isku leekan waayeen dee yaquumu bay ku qumtay sheekh lidalika maadaama cila sarfiyaha ku qumtay dee waa la naqliyo waxbaa la naqnaqliyey marka waa isku mid wey way is aadaadayaan lakin cila sarfiya baa meesha kudhacday de warkuma caddo taana qaacida sarfiyada kaga jawaabsa ku ley cila sarfiya naqli ku yimiday darteed baa loo naqliyey lakin isku mid bay noqon lahayn hadda yaquumu bay noqon lahayn ila qa alif aa reebani lahayn hadda ah, yaquum ila halka laga bushaya halkaas yaqub u ahaa isna taanigaa reebana lakin licilatin tasrifiyati muu naqligan u dhacay de inta ma fahmi waysa ka soco marka halkaa un isla fahna soo ma athani ka labaad anahaa sifadani tadulu waxay tusisaa cala hubuuti hubuut bay tusisaa wasmu lfaacili ismiga faacilna yadulu cala lxuduudi xuduud buu tusiyaa waa farqiga labaad ismi faacil muxuu tusiyaa yadulu cala xuduudi wtajadud sifa mushabahana maxay tusisaa tadulu cala dawaam walistimraar warkuma cadda kaasoo wthaliu ka saddexaad ana isma alfaacili ismiga faacil yakunu lilmaadi maadi buu u ahaadaa walilxaali xaal buu u ahaadaa walilistiqbaali istiqbaal buu u ahaadaa ismiga faacil waynu ogaanay o saddexdaba u maraa sheekhow saddexdaba uu mara wahiy sifada mushabahadi laa takunu uma ahaato limaadi munqaici maadi goay uma ahaato walaa limaa lam yac waxaan dhicin oo mustaqbalana uma ahaato wa inamaa takunu waxa unay u ahaata lilxaali daaimi xaalada joogtada unbay usugnaatayba iyado mustaqbalna kuma dhacdo maadina kuma dhacde xaalada hadda taaganba iyad ku dhacda kaana mina ku kala duwanayn wahadakani huwa asl waa sida asalka u ah fii baabi sifaati sifaatka o dhan ba waxa asal u ah inuu sidaa ahaado ayaa asal u ah wahadakan kan alwaju ee wejkii naashiun waa mid ka dhalanaya an wji an wejka labaad bu ka dhalanaya wejka labaad maad garanayse wejkana inayna tusinayso xaalad daaima wuxuu ka dhalanaya wejka labaad wejka labaad muxuu ah annaha tadulu cala hubuude hubuud mayna tusinin dee hubuudkeegi muxuu ku dul dhacaya cala alxaali daa'im bu kudul sugnaanaysa ila meelun bay daa'imaysaa soo maa waa xaalada marka halkay daa'imaysa maatina maaha mustaqbalna maaha wlawjuhu awjuhda awjuhda ahalaaatu ee saddexda saddexda wejmaad garanaysaan waa weji ugu horeeyey ee ahaa anaha tajri calى xarakaati mudaarici taaratan wa taaratan laa tajri iyo wejkii labaad ee ahaa anaha tadulu calى hubuut iyo wejkii saddexaad aha anaha takunu liaali saddexda wj kaas ujeeda wlawjuhu awjud awjud alaaati saddexda mustafaadatu waxaa laga faa'idaystay mima dakartu waxaan sheegay oo min alxaji xajka iyo min alamhilati tusaalayaasha laga fahmay saddexdaba halkaasa laga fahmay araabicu ka afraad ana macmuulaha macmuulkeegu laa yataqadamu calayha kama soo hormari karo laa taqulu oran maysid zaydun zayd xasanun mid wanaagsan yahay weeyi wajhahu wejigiisu binasbilwaji <clears throat> ku odhan maysid wayajus laakin waxa banaan fi ismi faacili waxaa ku banaan an taquula inaad tidhaahdo zaydun zayd daaribun mid garaacay weeye abaahu zayd aabihi ninka zayd la idhahdaa ya aabihii buu garaacay zaydun zayd daaribun abaahu waa mid aabihii garaacay ya dee daarib baa caamilkiiya macmuulkiina waa abaa wuu ka soo hormaray ismi faacil ku banaan laakiin sifada mushabahada kuma banaan waa farqiga afraaday ku kala duwan yihin wadalika madkuurkaagaasi haabitu waa mid sugnaaday madkuurkeeda ya cadamu taqadum almacmuuli cala sifati mushabaha haabitun waa mid sugan limaada waa lidacfi sifati sifada daciifnimadeeda likowniha ahaanshaheega ayay daciif u noqotay farcan faracay ka tahay min farcin farac bay farac ka sii daray ya iyadu waa farac shay faracay farac ka sii tahay war kuma dhamaystirna iyadii waa farac iyay farac ka tahay farac bay farac asal farac kame farac bay ka sii tahay ismiga ficilmana farac ahayn ismi faacil baa lagu shabahay maa lagu shabahin ismi faacil ismi faacilna mana faracayn dee iyadana waa sii faracde iyadoo intaasoo farac soo martay suuragal uma ah markaa he inay noqoto xagga dambe aan maro macmuulkayguna ha horeeyo ma qaadan karto marka waa kan kuu sheege fa inaha iyadu farcun farac bay ka tahay can ismi faacili bay farac ka tahay alladii ismiga faacilo huwa isagu farcun farac ka can ilficli ficilka farac ka bikhilaafi ismi faacili baa khilaafsan fa ismiga faacil qawiyun wuu xoog badan yahay likownihi ahaanshiisu ku xoog badan yahay farcan faracu ka yahay can isagu hal aslun buu kasoo jeedaa wahuwa asalka u kasoo jeeda alficli weeyi ficlun baa ka horeeyada sooma saxiix walala saa darteed isagu maadaama asalu ka soo jeedo way banaan tahay inuu taahuro macmuulkiisuna u taqadumo laakin iyadu maadaamay farculfarc tahay suuragal ma aha inay taahurto caamilkeeguna u taqadumo waa wejka afraad alkhamisu ka shanaad ana macmuulahaa macmuulkeegu laa yakunu ajnabiyan ajnabi geeyaan ka noqon maayo bal sababiyan bal yakunu sababiyan sababi buu noqon ya ajnabi kama noqdo laakin muxuu noqdaa sababi buu noqda isaga kufansiniye ha werwerin wanani waxaanu la jeednaa bisababiyi sababiga waxaanu la jeednaa waaxidan mid baanu la jeednaa waaxidko min umuuri alaatatin saddex arimood kamid a saddex arrimood mid kamid noqon karaa sababigu alawalka hore an yakuuna waa inuu yahay macmuulku dhe mutasilan mid la xidhiidhsan mutasilan mid la xidhiidhsaday bidamiiri lmawsuufi mawsuufka ya sifada ku tilmaaman de damiir u noqonaya ayuu la xidhiidhay macmuulkii war maslafaniga naxu marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray rajulka oo xasanin uu wanaagsan yahay wajhuhu rajulka wejigiisu hadda muna sabab yahay sababi muxuu uga jeedaa macmuulkii oo wejhi a ayaa la xidhiidhsaday damiir u noqonaya mawsuufka marka waa sababi ajnabi kama hadda maka ajnabiba waa sababi wey marartu waxaan soo maray birajuli nin baan soo maray rajulka oo xasan inuu wanaagsan yahay wajhuhu rajulka wejigiisu ko kaas athani ka labaad an yakuuna macmuulku waa inuu yahay mutasilan mid la xidhiidhsaday bimaa shay buu la xidhiidhsaday maago yaquumu istaagaya huwa maagu maqaama damiirihi damiirkiisa booskiisa shay joogsanaya ayuu la xidhiidhsaday naxwu marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray rajulka oo xasanin wanaagsan hmm. rajulka oo xasanil wajhi weji wanaagsan nin weji wanaagsan baan soo maray iminka u fiirso maxaa joogsada halkii damiirka aldafu may kulmaan la ila fi ila fi khamsati masaa'il soma marka u fiirso marartu waxaan soo maray birajulin baan soo maray rajulka oo xasan wajhi wejigiisu wanaagsan yahay marka ashan alwejhi ku jirta ayaa naaib ka noqotay damiirkii weji loo sii idaafeyn lahaa markii hore u noqonayo mawsuufka lana al qaa'imatun mid taagan weeyi maqaamo damiiri damiirka booskiisa damiirka almudaaf ilayhi ee mudaaf ilayga damiirkii mudaaf ilayhiga noqon lahaa albaa booskii usii joogsatay ashaasaa naaibkaa marka waa suurada labaad wey ee ku noqon karo ahaalitu ka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay muqadaran mid la qadarayo macahu miisa miciisa damiirulmawsuufi mawsuufka damiir u laabanaya isaga lagu qadaraya marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray rajulka oo xasani wanaagsan wejhan xagga wejiga wanaagsan minhu rajulka ka wanaagsan damiir mawsuuf ku noqonaya maana qadarin minhu baan qadarin ma markaa minhud damirkaasi halkuu noqonaya mawsuufkii rajulade ya damiir baan qadaray maxay macalmacmuul baan damiir qadarayda iminkana saddexdaa arrimood haddii la helo waa sababi baa lanoqon ayuu noqonaya ajnabi noqon maayo ey wajhan wanaagsan minhu rajulka ka wanaagsan walaa yakunu ahaan maayo macmuulku ajnabiyan ahaan maayo waa kan ajnabigiina laa taqulu odhan maysid marartu waxaan soo maray birajuli nin soo maray rajulka oo xasanin wanaagsan huwa rajulku camran camar ka wanaagsan eega camar halkuu xidhiir kala leeyahay halkuu sabab ama calaaqoon kala leeyahay mawsuufka meelna mu kala leeyahay suuragal ma waa ajnabi markaa sababigu laakin saddexaa mid buu noqonaya soo basiid ma waka whada kan bkhilaafi ismi facl ismiga facil buu khilaafsan yahay faina macmulahu ismiga facil macmuulkiisu yakunu sababiyan sababi waa noqdaa marartu waxaan soo maray birajuli nin baan soo maray rajulka oo daaribin garaacay huwa rajulku abaahu rajulka aabihii garaacay hadda waa sababiyo macmuulkii muxuu wataa damiir u laabanaya mawsuufka wayakunu waa noqdaa huwa macmuulku ajnabiyan ajnabina waa noqdaa marartu waxaan soo maray birajuli nin baan soo maray rajulka oo daaribin garaacay huwa rajulku camran camar garaacay haddaba maxay ajnabi waayo camran oo macmuula wax munaasaba mu la leeyahay ama wax sabab ahaan oo xidhiir ula leeyahay ma jirtaa mawsuufka hore waa ajnabi de marka soo basiid ma halkaasi waa furuuqdii soo tiriyey halkana wuxuu sheegaya adana macmuul sifat mushabaha sifada mushabahada macmuulkeega muxuu noqda wlimacmuuli sifati sifada macmuulkeega waxa u sugnaaday sifada almushabahati ismiga faacil lagu shabahay alaaatu ahwaalin saddex xaaladood axaduhaa midkood arafcu rafca weeyi naxu maratu waxaan soo maray birajuli nin baan soo maray rajulka oo xasanin wanaagsan yahay wajuhu wejigiisu wanaagsan yahay wadalika rafcahaasi taabitun calaa darbayni laba qaybood buu ku sugnaaday mar haddee macmuulkii la rafciye laba meesha soo dhigo in faacilnimo lagu rafciyo in bedelnimo lagu rafciyo axaduhumaa labada darbi midkood alfaaciliyatu faacilnimo weeyi wahwa ay rafcuhu bilfaaciliyati muttafaqun calayhi waa laisku waafaqay waxiina idin markaa faacilnimo lagu rafciyo fa sifatu sifadu khaaliyatun waa mid ka madhan min adamiiri dee damiir bay ka madhan tahay damiir mayna ka madhan sheekh limaada liannahu shaniye laa yakunu lishayi shayga uma ahaado faacilaane laba facil uma ahaado wa kownuhu bilaa tacadudin dhahar dee la faacilma tacadudo soo maa saa darteed maadaama faacil ay haysato oo u muuqdo wthanika labaadna alibdaalu waa bedel min damiirin damiir baa laga bedelaya damiirkao mustatirin ku qarsoon fi lwasfi wasfiga ku qarsoon ajaaza waxa baneeyey dalika bedelka waxa baneeyey alfarisiyu farisi baa baneeyey wakharaja wuxuu kusoo saaray calayhi bedelka qowlahu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi janaati cadnin bay gelayaan janaati xusna maaab janaati cadnin bay gelayaan mufatahatan xaala ay tahay jannaadkaasi mid loo furay lahum ayaga alabwaabu la furay albaabada marka alabwaab waa bedel buu leeyay oo muxuu ka bedelaya mufatahatan faacilkeegii baa qarsoon fatatan faacilkeygi baa damiir ah oo wasfigaa ku qarsoon alabwaabuna waa bedel buu leya isaga faqadara waa qadaray e, e, farisi fi mafataxatan damiiran buu ku qadaray damiirkaasoo marfuucan la rafciyey cala niyaabati naab noqosho min alfaacili faacilka u naab ka yahay ila mufataxatan waa maxay mufataxatan waa ismi ism mafcuul weya ism mafcuul wey waqadara waa qadaray alabwaabu sawn lxarakati awlaa min ataasuf wqadara waa qadaray alabwaab bay noqon lahayd mowta mafcuul bi aan lahayd waqadara waa qadaray alabwaabu mubadelatan xaal ay tahay mid laga bedelay min dalika ka adamiiri ee damiirka bedela bacdin min kulli bedelu bacdi min kulliy wey bedelu bacdi min kulliy wey marka ibdaalkaasna banaan bu le isagoo halkaas ku takriijinaya halkaasu maray waaya laba soo ma hayno waa kolkuu marfuuca noqonayo alwajhu thani wejka labaad annasbu nasbo weeyi falaa yakhlu ka manaan maayo huwa nasbuhu ima an yakuna inuu yahay macmuulkii nakirata nakire inuu yahay falaa yaklu ka marnaan maayo huwa macmuulku ima an yakuna inuu yahay nakiratan nakir inuu yahay macmuulka laftiisa inuu nakire yahay ka qawlika waaba odhahdaada aad ku qawshid wejhan aad ku qawshid aw macrifatan ama macrifo inuu yahay ka qawlika waaba odhahdaada aad ku qawshid alwejhi aad ku qawshid haddaba fa in kaana haduu yahay macmuulka nakiratan nakira hadduu yahay fa nasbuhu ay fa nasbu lmacmuuli kainun calaa wajhayni isaguna laba wej buu ahaaday nasbaha la nasbinaya axaduhumaa labada wej midkood an yakuna waa inuu yahay an yakuna waa inuu yahay nasbuhu nasbihiisu cala tamyiizi tamyiis waa in lagu nasbiyo wahuwa arjaxu saasaana raajixa wa huw arja saasana raaj waa xilima marka uu nakirada yahay nasbaha waxaynu ku nasbinayna waa tamyiisnimo weeyi waa qowlka raajixa wathani ka labaadna an yakuna waa inuu yahay mansuuban mid lagu nasbiyey cala tashbiihi ku shabiih bilmafcuul bi mafcuul bi baa lagu shabahay tashbih cala mafcuul bi baa lagu nasbiyey waa qowlka labaad misl an ya eeg hadda hadduu marfuuc noqdo labaynu soo marnay hadduu mansuub noqdana kala qaado inuu macrifo yahay iyo inuu nakiro yahay haduuna keliya maxaa ku nasbinay laba wej mid kamid a inuu yahay tashbiih cala mafcuul bihi iyo iyo inuu yahay tamyiis hadda waa labadaba wej way furan yihin hadduu macrifo yahay ka waran midba caynoobaya iyada fain kaana hadduu yahay macmuulkii macrifatan macrifo haddii u yahay tacayana waxa aynoobaya an yakuuna inuu hado macmuulku mansuuban mid lagu nasbiyey cala tashbih bimafcuul bihi mafcuul bihi in lagu nasbiya ayaaba waajib noqonaysa marka mafcuul bihi tashbih cala mafcuul bihi waayo lianna tamyiisa tamyiisku laa yakunu macrifatan de tamyiis macrifo mu noqda tamyiisku walaa yakunu tamyiisu ilaa nakiratan sawa naskii ajrumiyadu u saameyn walaa yakunu tamyiisu ilaa nakiratan qulnaa saasaan idhi bui khilaafan lilkuufiyiina waibta nafsa yaa qaysu can camri bay deliishanayaana mogta annafsa waa tamyiis bay yidhahdeen haddana al baa ku jirta bay yidhahdeen markaa wuu iska noqon karaa bay yidhahdeen macrifo yow halkaasayuu marya alwajhu thalid wejga saddexaad aljaru jar wey wadalika jarkaasi haabitun wuxuu ku sugnaaday biidaafatihi macmuulka u idaafayntiisa ila sifati sifada loo idaafeeyo wacalaa haadaa kan alwejhi ee wejka iyo waweji nasbi nasba wejihiisa iyo nasbaha wejkiisa fa fi sifati sifada waxa ku sugan damiirun damiir baa ku sugan damiirkao mustatirun qarsoon damiirkao marfuucun la rafciyey cala alfaciliyati facilnimo lagu rafciyey mar haddii la jaro de waxaan jarani faacil noqon maayo damiir mustatira ku qarsoon mar haddii la nasbiyo dee waxaan nasbisani faacil noqon maayo damiir baa ku qarsoon soo warku banaanyaal ma kaasoo waslu haadihi tani asalkeeda tan alawjuhu ee awjuhda arafcu rafca weey ya asalwa laakin awjuhdan saddexdaa ya asalwa rafca asalwa wahwa haddana rafcuhu duunaha ka u hooseeya weeyi fi lmacnaa xagga macnaha haddana isaga ugu hooseeya xagga macnaan markaynu eegno isagaa usii hooseeya duna almajmuuc bal xag hooseeg id min almacluumi waxaa ka mid a ana shaya shaygu laa yakunu ma ahaado duuna nafsihi ma ahaado wa inamaa kaana wuxuu ahaadaa duunaha lana fi nasbi nasbaha waxa ku iyo waljari jarka waxa ku sugan isnaadulxusni xusniga in loo tiiriyey ilaa damiiri mawsuufi mawsuufka damiirkiisa loo tiiriyey fayakunu mawsuufu mawsuufku wuxuu ahaanaya bilxusni fayakunu mawsuufu mawsuufku wuxuu ahaanaya bilxusni mid wanaaga ku sugan kula daati oo dhan daatada oo dhanba maxay ku way wada wanaagsan tahay buu noqonaya macnuhu ila loo tiiriye xusnigii dee loo tiiriye lan soo bkhilaafi rafcaha khilaafsanta markaynu rafcino fain isnaada isnaadku ila wejhi faa wejhigu ma loo tirnay halkuu ka wanaagsan yahay zaydun zayd xasanu waa mid uu wanaagsan yahay wejhuhu wejigiisu halkuu ka wanagsan yahy xubnaha kalema waa wejigu ka qurux badan yahay de laakiin nasbaha iyo jerka wanaag oo dhan wuu ku wada dhacaya wanaag o dhan baa ku wada dhacaya markaa macnaan markaynu egno yaa yar hooseeya laakiin de rafca hoosey de intii wanaag wejigu mukayar wanaagsan yahay waxa kalena wuu wada wanaagsan yahy daatadii o dhan ba wanaagsan weeyaan markaa daatadii o dhan ba wanaagsan barh ba wanaagsan mid ka sareeya <laughs> wada wanaagsan ya sareeyada soma warku waa saas ujeeda hafahmi wayna wayatafarau waxaa kasii farcamaya canhu rafcaan anasbu nasbaha kasii farcamaya oo nasb ahaan baa kusoo xiga haddana agga awjuuda wayatafarau can nasbin alkhaftu baa kasii farcamay kasii hooseeya isaguna ismu tafdiili wasmu tafdiil ismu tafdiilki weyi wahuwa ismu tafdiilku asifatu waa sifo sifadaasoo adaalatu ku tusinaysa cala lmushaarakati wadaagsi iyo wa ziyaadati ziyaada ayay tusinaysa wadalika tusaale ka akramo weyi wayustacmalu waa la isticmaalaa maqruunan xaaladu yamin la xidhiiriya biminmin wa mudaafan xaaladu yahay baa la isticmaalaa ninakiratin loo idaafeeyey fa yufrad waa mufrad baa laga dhigaa wayudakar waana la labeeya wamaqruunan xaaladu yahay mid lala xidhiiriya baa la isticmaalaa bialal fa yutaabiq waa mutaabaqayn marka almawsuufa bu mutaabaqayn wa mudaafan xaaladu yahay baa la isticmaalaa mid loo idaafeeyey limacrifatin macrifo loo idaafeeyey fawajaniyafayjuusu fiihi waa ku banaanaan alwajhaani laba waj baa banaanaan walaa yansibu ma nasbiyo almafcuula ma nasbiyo ismu tafdiilku mutlaqan xaalo yahay mid la sii daayey walaa yarfacu mana rafciyo si lghaalibi sida badanka daahiran ismi daahira ma rafciyo ila fi maslati lkuxli maslada indhakuulga mooyaane warku wa dhamaystiranya sooma ismu tafdiil maxaa tahay maa dala cala mushaarakati waziya asluficilka waa lala leeyahay lakin maxayna tusinayaa inuu ziyaado inuu leeyahay ka soco maxaa loo isticmaalaa min baa la geliya min baa mafduulka la geliya kowdha de horta haye wa mudaafan linakira nakirana waa loosii idaafeeya maftuulki inay min gasho iyo maaha ismi nakira in loo idaafeeyo soo laba suura maa labadaas suuradoodba fa yufradu wa yudakaru mufrad buu isagu laazimaya ismu tafdiilku labna waa laga dhigayaa labadaa goor haddee mafduulka ismu uu galo min jaariri ama nakiro loo idaafeeyo waxaa kaloo loo isticmaala maqruun bial al baa lala xidhiidhiya kolkaana fa yutaabiqu le almawsuufa mawsuufka hore un eego wuxuu wa mudaafan limacrifatin maya macrifa loo idaafaya marka hore nakira loo idaafeyln haddee nakiro loo idaafeeye fayajuusu fiihi le alwajhaani mutaabaqiya cadamulmutaabaqa imanaya markaana saddexdaas suuruu yeelan doona kasoo bixi doona halka damar muxuu ka warramay mafcuulu bihi maba qaata buu ku yiri mafcuulu bihi he ma nasbiyo aayad quraan saa kugu soo deyni ishkaalkeegiina wadata markaasuu sheeku ka saari doonaa insha alla haddana wuxuu kuusii raaciye war ismu tafdiilow ma rafcisaa ismi daahira faacil mau qaadata mise uma qaadatid fiihi khilaaf laakin sida haalibkaa maba qaatee damiir mustatir ayuu rafciya muxuu aha wasatru marfuucin biamrin xutima waduunaya mudaaricin wasmayhima wa ficli istinaai watacajubi wa afcal tafdili darban tusibi damiir mustatiro waajib istitaaru rafiya ila fi maslai kuxl maslada indhakuulka mooyaan an yakuna fi lkalaami nafyun bacdahu ismu jinsin mse maxay aan jirta an yakuna fi lkalaami nafyun bacdahu ismu jinsin mawsuufun ya muxuu ah basiwade an yakuna fi lkalaami nafyun wa bacdahu ismu jinsin mawsuufun may mawsuufun bismin mufadalin bicaynihi bictibaarayni saasuu siyaabay lata isaga keeni doona insha allah waayahay wuxuu yihi anahu nooc nooca saabic todobaad min alasmaai xaalada u kamid yahay alati asmaada soo tacmalu camal falas camal ficl ismu tafdiili wey wahuwa ismu tafdiilku waa sifatu waa sifada adaalatu tusinaysa cala almusharakati wadaagsi wa ziyadati korarsanaad naxwa afdala iyo waa calama iyo waa agtara wey walow salaatu xaalaatan saddex xaaladood buu yakunu wuxuu ahaani muxuu ku xargey ya xaalatun xaalad yakunu waxa iiha dhexdeeda laazima laazim buu ahaan mid laazimaya lilifraadi ifraadiyo watadkiiri tadkiir buu laazimaya wadalika xaalkaasi fii suuratayni ilan xaalo yuanad wa yudakr sooma wadalika xaalkaasi kainu fii suuratayni laba suuradood buu ahaaday ixdaahuma labada suura midkood an yakuuna waa inuu yahay bacdahu ismu tafdiilka dabadii min min waa inay tahay jaaratan xaalay tahay mid jarasa mintaasi lilmafduuli ismiga mafduulka ka qawlika waa dhahda adiga wixii lamida zaydu ninka zaydihi afdalu isagaa ka fadli badan min camrin camr isagaa ka fadli badan ifraad iyo tadkiir buu laazimaya soo ma aragti waa xilima ismiga mafduulke oo camara ayay gashay min jarii wa zaydani labadii zayd afdalu iyaga ayaa ka fadli badan min camrin camar iyaga ka fadli badan azaydan afdalaha isku odhan muxuu laazimaya tadkiir iyo ifraad wa zayduna zaydunti afdalu min camrin muxuu laazimaya ifraad iyo jamac haka dhigin wahindun hindi afdalu fudlaha odhan iska ilaali min camrin walhindani labadii hindo afdalu min camrin ila mafdulkiiba min ku jirtaay walhindatu he afdal min camrin walaa yajuusu ma banaano ayru dalika ifraadka iyo tadkiirka waxaan ahayn kuma banaano qaala allahu tacaala allah sarreeyo wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen layuusufu nebi yuusuf wa akhuuhu iyo walaalkii ayaa axabo mid laga jacayl badan yahay ah ilaynaa anaga ilaa abina aabbaha iyo xaggiisa mina anaga axabo mid laga jacayl badan yahay waxaa laga laqmeeyaa ismu tafdiil laa yukhadu min majhuul saxiix walala ismu tafdiilka ficil majhuula lagama soo qaato ilaa ficilka axaba iyo iyo iyo ficilka akdab labadaa ficil baa laga soo qaata markaa axaba mid laga jacayl badan yahay bay noqonaysa saasaan wa laqmin imaan majhuul ka laqmin saasay noqonaysa marka iska ilaaliya labadaa ficil baa laga soo qaata ayaa axabu ah mid looga kal gacayl badan yahay ama looga jacayl badan yahay a ah, ilaa abina aabeen xaggeena mina inaga markaa u fiirso mina eega so maftuulki ku jirtaa min baa ku jirta lena sooma axabu mufrad baa laga dhigay iminka maxaana yusuf iyo akuuba isku cadfo muhaninima yaalaan de mina muhanoni isku cadfo axabani lama odhan maxaa la yidhi axabo mufrad baa la dhigay sababtu waa maxay mafduulkii buu galay min marka waa la qaala lahu tacala alla sareeye wuxu uhi qul waxaad dhahdaa nabi maxamedow in kaana haddii ay yihiin aabaa'ukum aabayaashin iyo wabnaakum inimadiina iyo ikhwaanikum walaalihiin wa aswaajikum iyo ooryihiin iyo wacashiiratakum qaraabadiina wa amwaalun iyo xoolo iktaraftumuuha aad kasbateen wa tijaaratun iyo ganacsi oo takshan aad ka cabsanaysaan kasaadaha inay kacday baabaado wa masaakinu iyo guryo tardownaha aad raalli ka tihiin axabu mid looga jacayl badan yahay ilaykum aabaukum muna jamcayn ismigii kaan ya dee axabo khabarkaan in loo mutaabiqeeyo munahayn maan la ifraadin iyadoo ismigi ismigi uu jamc noqday haddana khabarkii maan la ifraadin waka wuxuu yidhi faafrada waa ifraadiyey fi aayati uula aayadda hore maca اitnaini iyadoo laba macduufkii macduufu calayga wa fi aaniyati talabaadna waa ifraadiyey maca aljamacati iyadoo jamca oo ismigii jamc noqday saxiix walala waayo mafduulkii bay gashay min saa darteed maxaa lagu socday oo qiyaas ah alifraad tadkiir athaniyatu ta labaad suurada labaadee ta hore ka farcamaysa weeye an yakuna waa inuu yahay mudaafan mid loo idaafeeyey ilaa nakirati nakira mid loo idaafeeyey fataqulu waxaad oranaysaa zaydun zayd afdalu rajulin waa ninka ugu fadli badan hadda rajul soo nakira maa nakira loo idaafeeye soo maa muxuu laazimaya iminkana ifraad iyo tadkiiru wa zaydani labadii zayd afdalu rajulayni laba nin iyaga ugu fadli badan laakiin u fiirso mudaaf ilayga nakiradaa ayaa mutaabaqaynaya mubtadaa hore mubtada hore waa mutaabaeen iyo mudaaileyga dambe nakirada mar kasta wa zayduna zaydunti afdalu rijaali rag waa kuwa ugu fadli badan wahindun hindi afdalu imraatin haweene waa ta ugu fadli badan walhindaani labadii hindooyin afdalu imraatayni walhindaatu afdalu niswatin suurada kooaad halkaas noga dhamaato laba suura ay ka hoos farxameen wa xaalatun iyo xaalad weeye xaalad oo yakuunu ahaanaya fiiha xaalada dhexdeeda mutaabiqan mid mutaabiqeynaya limasufii mawsuufkiisa wadalika xaalkaasi idaa kaana waa marka u yahay maqrunan mid lala xidhiiriya bialal naxwu zaydun zayd alafdalu ka fadli badan weey al baa lala xidhiiriyey soo ma maadaama oo al lala xidhiiriyey wuxuu noqonaya muaabiq limawsuufi kolba siduu yahay adeeg mawsuufka hore wazaydani labadiisi alafdalani wey wazayduna alafdaluna wey wahindun alfudla wey walhindaani alfudlayaani wey walhindaadu alfudlayaatu aw ilfudalu wey ama jacutasiirkukan ama jamcanu salim waxaalatu xaalad wey waa xaaladii labaataasna waxaalatun wey xaaladoo yakunu ahaan fiiha xaalada jaiz alwajhayni jaiz alwajhayni mise jaizlwajhayni jaiz mana jaiwil maarata iyo waxaalatun xaalad wey xaalada oo yakunu ahaan hu isagu fiiha xaalada dhexdeeda jaiz alwajhayn u ahaande almuaabaati uu ahaan iyo wa cadamiha muaabaqa laaanteed labada mid buu noqon inuu muaabaeeyo iyo inaanu muaabaen wadalika xaalkaasi in kaana idaa dhe idaa kaana waa markau yahay mudaafan mudaaf war markuu yahay loo idaafiye limacrifati macrifo taqul waxaad odhanaysaa azaydani labadii zayd afdal lqawmi qoomka iyaga ugu fadli badan alqowm waa maxay soo macrifo ma ya jaaza laka almutaabaqatu le wa cadam lmutaabaqa eega afdal qowmi ma mutaabaqeen mise ma mutaabaqeen ma mutaabaqeen dhade ila azaydan mayna tasniyahan afdal min amufradayn ma mudaabaeey wain shita haddaad doontana qulta wa hadaran afdal alqawmi nuuntii maxaa loo gooyey watasqudu nuunaani lilidaafa naxu ra'aytu saakini risafa wakadaa saasoo kale ayo fi lbaaqi baaqigiina waanaya inta soo hadhayna waa la oo maxaad samaynaysaa mutaabaqa iyo cadam lmutaabaqa wa cadamulmutaabaqati baana afsaxu mutaabaqa la-aantaana he fasaaxo badan wa cadamulmutaabaqati mutaabaqa la-aanta ayaa afsaxu fasaaxa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye walatajidanahum waxaad ku ogaani axrasa naasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolol halkay kolba wax ka heliyaa nolol ya hayay yihiin kuwa u yaacaya oo lagu dhalaacaynay markaa u fiirso eega latajidanahum tajidana mafcuulkeyga waa maxay mafcuulkeyga koobaad waa maxay hum tamaynahayn mafcuulkii labaadna soo axrasa maa dee labada mafcuul ina ismudaabaqeeyaan ba axrasi ilaahay mu odhan de de jamc lagama dhigin lakin maxaa laga dhigay mufrad baa laga dhigay arase baa l marka cadamulmuaalaha awlaade walam yaqul ilaahay mu odhan axrisi mu odhan biyaay kugu odhan ila wajh mudkarusaalim waqaala lahu tacala ilahay wuxuu yidhi wakadalika sidaa ayaanu jacalnaa uga yeelnay fii kuli qaryatin qaryo kasta akaabira mujrimiiha dambiilayaasheeda kuwa ugu waaweyn tanna waa maxay fataabaqa ilaahay tan waa mutaabaqaysiiye tan waa mutaabaqa iyaduna ya markaa mutaabaqiyo mutaabaqaan labaduba way yimaadaan walam yaqul ilaahay mu odhan akbara mujrimiiha eega u fiirso mujrimi soo jamac maaha abirnaso jam ma maa laisku mudaabaeen way isleeyihin de ilaahay muu odhan walam yaqul mu ohan abara e mujrimiha muu odhan oo ka hore lagama dhigin mufrad ka dambana lagama dhigin jamac waa laisku mudaabiqi marka labada qolba banaan wa an ibni saraj ibni sarajin waxaa laga soo naqliyey anahu ibnu saraj awjaba wuxuu waajibiyey cadam almutaabaqati mutaabaqada la-aanteed buu shardiyey waxa waajiba buu yidhi cadam almutaabaqa warudda waxaa lagu radiyey caleyh ibnu saraj bi hadi ay war aayadan xageed ka mari ba lagu yidhi akaabira e mujrimiha xageed ka marasa ibni saraj saa darte waxaynu odhananaa maay waajib maaha waa afsax baynu odhanana labada qolbi lakin way banaanyi wajmacu waxay ku ijmaaceen calى anahu ismu tafdiilku laa yansibu inuuna nasbinayn almafcuula bi mafcuul bi inuuna nasbinayn mutlaqan kala qaadid la-aanba walihaada sidaa darteed qaaluu waxay yidhahdeen fii qowlihi tacaala waxay yidhahdeen ina rabbaka rabbigaa nebi muxamedow huwa rabbigaa aclamu isaga ayaa ogaal badan ee yaclamu wuxuu og yahay rabbi man buu og yahay manka oo yadilu dalla yadilu manka oo yadilu amban ay huwa manku can sabiilihi jidkiisa cidda ka lumaysa ilahay u ogya ufiirso huwa rabbi aclamu waa mid ogaal badan man buu ogaal badan yahay ilaahay ya manka oo yadilo cidda lumaysa ilaahyhe wuu ogaal badan yahay oo mantan waxaa nasbinaya aclamu ha isku odhanin aclamu ha isku odhan oo sabab aclamu horta maba nasbisabahe mafcuul horta mama nasbi ismu tafdiil waa ta labaade mudaafnaha ka dhigin oo hodhan huwa isagu aclamu man kii ka cilmi badan wey sababtu waa maxay lianna isma tafdiil bacdu maa yudaaf ileyh ismu tafdiilku wax la idaafiyo berhkii unbuu noqda maxaa ka dhalan ina rabbaka rabbigaa hee huwa rabbi aclamu man aclamu lmudiliina buu noqonaya kuwa wax lumiya ka ugu cilmi badan wey ina lilah macno fasid muna ka dhalan ya hadda yudal ka lamasin aclam kuwa la lumiyo ka ugu cilmi badan wey bu noqon labadii goorba ad isku mina fasaad ka dhalan ya marka ismu tafdiil ma nasbiyo mafcuulo ficil laga fahmaya lasoo qadaraya culimad ha ku khaldamina meesha marka warku ma cadda ina man man laysat mafcuula mafcuul may ahaan biaclamu mafcuul may ahaan liannahu aclamu laa yansibun mafcuula sheekhu mafcuulmama nasbiye walaa mudaafan ilayhi mudaaf ilayhina uma aha waayo liana afcala afcali bacdu ma yudaafi ilay kolba waxa loo idaafiye berhkii wey waxaa loo idaafiye la macna noqonaysaade ya haye fayakunu taqdiiru taqdiirku wuxuu noqon aclamlmudiliina buu noqon aclamlmudiliin buu noqon aclamu lmudiliin kuwa wax lumiya ka ugu cilmi badan bal huwa mansuubun waa la nasbinaya bificlin ficil baa lagu nasbinaya ficilkoo maxduufin la xadfay ficil go-an baa lagu nasbinaya yadulu aleyh ficilkaa waxa tusiya aclamu ba tusiya e yaclamu man yadilu buu noqonaya marka marka ismu tafdiil baa ayaa mafcuul nasbiya yaan lagaa dhaadhiciya haddii kale wujuudaasa kugu soo aroori de khatar baad kusugan tahay marka wasmu tafdiil ismu tafdiil yarfacu damiira damiir buu rafciya damiirka almustatir ee qarsoon biitifaaqin midow buu ku rafciya taqulu waxaad odhanaysaa zaydun zayd afdalu isaga ayaa ka fadli badan min camrin camr isagaa ka fadli badan fayakunu fi afdalu afdalu waxa ahaan damiirun damiir damiirka mustatirun qarsoon damiirku caayidin u noqonaya calaa zaydin u noqonaya wahal yarfacu ma rafciya waa su-aale adhaahiri adhaahira dhade sheekow ya hade wahal yarfacu ma rafciya ahaahira daahir ma rafciya mulaqan xaalo u yahay mid la sii daayey ow fi bacdi lmawaadici ama meelaha barhkood daahir ba ku rafciya fiihi xukunka khilaafun khilaaf baa ku sugan bayn alcarabi carabta dhexdooda fa bacduhum carab barhkood yarfacuhu waa ku rafciyey bihi ismiga fa bacduhum barhkood yarfacuhu waa ku rafciyey daahirka bihi ismu tafdiil ba ku rafciyey mulaqan xaalo u yahay ismu tafdiilku mid la sii daayo wax qeyd aan lagu xidhin fataqulu waxaad odhanaysaa marartu waxaan soo maray birajulin baan soo maray rajulka oo afdala abuhu minhu afdala minhu abuhu aabi uu ka fadli badan yahay fatakfid waad khafdini afdala waad khafdin bilfatxati baad ku khafdin calaa anahu afdal sifatun sifa inuu yahay lirajulin rajulna inuu yahay sifo laakin ma maxay de de wa mayna maalensarifhayn de maalensarif ma wtrfac waad rafcini alaabana waad rafcin cala alfaaciliyati baad ku rafcin wahiya iyadu luqatun qaliilatun waa luqa yar weeyi wa akaruhum carabta badankoodu yuujibu wuxuu waajibaya akarkaasi rafca afdal buu waajibinaya fii dalika tarkiibkan dhexdiisa cala anahu khabarun muqadamun khabar muqadama inuu yahay unu ku rafciyo wa abuuhu abuuhuna mubtadaun muakharun inuu yahay wa faacilu afdaluna damiirun mustatirun damiir mustatir inuu yahay caa'idun u noqonaya calayhi rajulka waxay leeyihin afdalu waa khabar soo taqadumi abuhuna waaba iska mubtade muahara weyi mubtade muahara weyi afdaluna damiir baa ku sugan damiirkaasina rajul buu unoqonaya saas leyihin carabta badanko laakiin taa hore ee ah afdala inaanu sifo ka dhigano abuhuna aynu ka dhigano faacil aynu ka dhigano waa luqo qalila ah wey walaa yarfacu ma rafciyo walaa yarfacu kuma rafciyo dhe akaruhum badankoogu biafcala afcala alisma daahira kuma rafciyo ila fi maslati kuxli maslada maslatlkuxliga loo yaqaano mooye wadaabiduhaa masaladan daabidkeedu waxa uu yahay an yakuuna fi lkalaami kalaamka waa inuu ku sugan yahay nafyu nafyi nafyigaasoo bacdahu dabadi ismu jinsin ismu jinsi u yahay ismu jinsigaasoo mawsuufan lagu sifeeye bismi tafdiili lagu sifeeye bacdahu dabadina isminuu yahay ismigoo mufadalun la kala fadilayo calaa nafsihi daatadiisa biictibaarayni laba isagunbaa laba ictibaar leegaya markuu ninkan yahayna waa sida markuu ninkan kale kusugan yahay indhakuulkana waa sida isagunbaa laba ictibaarood loo kala fadilaya kolka waa maxay an yakuna fi lkalaami nafyun badahu an yakuna fi lkalaami nafyun bacdahu ismu jinsin mawsuufun bismi tafdili bacdahu ismun mufadalu calaa nafsihi biictibaarayni saasuu noqonaya daabidkiisi so basiid ma de mutamidan kuso dhigna ma adag miaalu dalika arinta tusaalahooga qowluhum weyan ay yidhahdeen tusaalahana in badan lagu aragto saa darteedba maslatu lkuxli loogu bixiye mowta maa ra'aytu maan arag rajulan nin maan arag rajulka oo axsano ah uu wanaag badan yahay fii caynihii ishiisa xaalada uu ku sugan yahay alkuxlu indhakuulku wanaag badan yahay minhu indhakuul uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin zayd ishiisa xaalada uu ku sugan yahay <laughs> marka eeg meesha kalaamka waa nifi ku jiro maada wey ismu jinsi meesha waa inu waa rajul ismu tafdiil waa in lagu sifeeyo waa axsan ismu tafdiilka waa inu ka dambeeyo ismi la kala fadilayo isaga uun biictibaarayn waa kuxliga markuu ish ku sugan yahay isha ruuxan iyo marka uu ku sugan yahay isha zayd markuu isha zayd ku sugan yahay buu fiican yahay wuu ku soo baxaya indhaha laakiin taada markuu kusiya kuma soo baxay wey macnu warkuma caddo marka maxaa la odhanaya ismi daahir u rafciyede axsana maxay rafcisay marka kuxli bay nasbisay waana maslau kuxli maadaamay ku arkeen maslaukuxli masle indha kulkeeda maa raaytu maan arag rajula nin maan arag rajulku axsana uu wanaag badan yahay fii cayni ishiisa xaalada uu ku sugan yahay alkuxlu indhakuul ku wanaag badan yahay minhu indhakuul ka wanaag badan yahay fii cayni zayd zayd ishiisa xaalada uu ku sugan yahay wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi maa raaytu imra'an axaaba ilayhi badlu minhu ilayka yaabna sinaani ma ra'aytu mra'an axaaba ilay badlu minhu ilayka yabna sinaani ma ra'aytu maan arag buui imra'an ruux maan arag ruuxa oo axaba looga kalgacayli badan yahay ilayh ruux xaggiisa inta ka albadlu waxbixinta looga kalgacayli badan yahay minhu badli minhu waxbixinta looga kalgacayl badan yahay ilayka inta adiga xaggaaga ka yabna sinaani ina sinaanow maa ra'aytu maan arag imra'an ruux maan arag axaba looga kalgacayl badan yahay ilayhi ruuxa xaggiisa albadlu wax bixin looga kalgacayl badan yahay minhu wax bixinta looga kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga inta ka ila isagu la kala soma yabna sinan ina sinano wakadalika saasoo kale wey law kaana haduu yahay makaan nafyi nafyiga makaankiisa istifhaam istifhaam haduu yahay ka qawlika odhaadaadiya wii lamid a hal raayta ma aragtay rajula nin ma aragtay rajulku axsan u wanaag badan yahay fii cayni ishiisa xaalada u kusugan yahay alkuxlu indhakul ku wanaag badan yahay min indhakul ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin xaalada kusugan istifhaam ba ka horeysa o nahyin u ka horeeyo laa yakun yuu ahaanin axadun ruuxna yuuna ahaanin axaba mid loo kalgacayl badan yahay ilay ruux xaggiisa looga kalgacayl badan yahay alkhayru khayrka looga kalgacayl badan yahay minhu khayrka looga kalgacayl badan yahy ilayka adiga bimacnaa khayrka yaan lagaaga dheerin weyan adu khayrka mid jecel tanna maxaa ka hormaray tanna waa ka hormaray la nafyi baa ka hormaray baabu tawaabici wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk